sheexiina iyo maxaa tiraahdaa soo diyaarsada kafeegeyna galabtiima kafeega la jooga horta ama ah, la isticmaala ama shaax shaax gaxwada iyo eh, shaaxa iyo kafeega galabkii inta badan la isticmaalaa shaax shaaxa mhm. horta gaxwo miya mise qaxwo gaxwo <laughs> waayahay eh, saaxiibada mar kale waxaan leenahay galab wanaagsan ee eh, haddee galabta waa maalinka ugu dambeysa ee maaragtay barnaamijka galab wanaagsan alaab inta badan ee eh, saaxiibada waxaan leenahay mar kale soo dhawaada kaalimaha sugaan barnamij ku daafurana anaa idiis soo maaha mm-hmm. waayahay saaxiibada kaalinta sugaaneedaan barnaamijka ku daahfuranayno hadduu ebeedma waxaan ka dhigaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan maxamed nuur gariig iyo farxiyo cali heestan waxaa layihahdaa garmaqaata warankiyo dhegeysi haboon saaxiibayaal garmaqaate warankiyo nin gaashaanka oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray garmaqaate warankiyo nin gaashaanka oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray ogooni socdo geye lama deegaaniyo ogooni socdo geye deegaaniyo meel gubad le joogo ku habaabay gari go'an meel gubad le joogo ku habaabay gari go'an markhaate warankiyo ilaa waa guntiga sudan waa tilma gaariyo ragga garashadiise balkii dhacayaba abasoo guduute balgadadaishe haynaga gargaare inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay fircoon gacal wadaaga ila garo waxyeelada hawlahaan la golongolay ee gama iga jaray haddii aan gar kugu xidhay kugu giijay cududaha marban xadhiiga kaa goy ka dhareeyay guulo nimco aan guurayniyo waxaan ahay nin gaajiyo gubashayo ciilkii ka dhareeyay guulo nimco aan guurhayniyo gayirooban joogo awadaagu iyo dayr joogo awadaagu iyo garadkiisa faalladu gelin qura faardi oo gocashaadaadi urgoo haybaane ila garo jalleecada indhahaa had iyo goor geestaada soo jira ilagaro jalleecada indhahaa had iyo goor geestaada soo jira gaalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiye haya sheegan taalihi cashahani gaadhine gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiye haya sheegan taalihi cashahani gaadhine hashad saagad laysa gagaxbaayu dhowde aanu dhaliye dambaynu leenay geestii aan doonaba kolkaanu dhaliye dambaynu leenay kale leh iyo farxiye cali cabdulaahi farxiye cali waxay dhahaysaa gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiye hayeeshee gardaalihii hmm. caashiqaani gaarin caashiq aana gaarin oo caashiq gantaaluuba leeyahay aada weyn marka yacni gobnimo gobonnimo waxay tahay macnaha inaan gacan ku siiyo jacaylka ka aqbalo gobonnimo ah aada iyo aad kusoo dhaweeyo waayahay laakiinse weli caashiqi gantaalihis aan gaarin aada weyn haddaan ku jeclaan lahaa kusoo dhaweyn lahaa miya laakiin haddaad jeclaan usoo dhaweynaysa isku sug bay dhehaysaa macnaha waa samirsiin samirsiin waaye waa hagaag ee heestaasi ay ku wada luuqeynayeen maxamed nuur gareeg iyo farxiyo cali waxay taafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan su-aala kudiina <laughs> caashiqa ma la daaweyn karaa qofkii aad jecleed inaad hesho unbaa daawo ah si kale daawoma u leeyahay may nacaybkaasi ma la daaweyn karaa <laughs> taas lagu weydiinaa anise lii weydiina adaa ku weydiiye ka jawaab nacaybka ma la daaweyn karaa jawaab ma hayo jawaab ma haysid weliga wax ma nacda ya waayahay waxna waa jeclaata sooma <laughs> alla ilahe waayahay qeybihii hore barnaamijka jeceelka u badan tahay wax badan maadan nicin waayahay qaybihii hore barnaamij kala wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal kaalmaha sugaantaan kusii soconaynaa cabdulaahiw mar haddaad mm. daafur ka qaadatay mm. anna waxaa qaadanayaa waxaa waaye dhankaa heesa heesihii hore baan aadayaa waxaa soo qabanaya mid ka mid ah ee sii hore mhm. weliba kuwii ay qaaday xaliimo qaliif magool mhm. mhm. xaliimo qaliif hees ay qaaday jacayl dhiigma lagu qoray jacayl dhiigma lagu qoray aada weyn qalin oo kale inta loo qaato lagu qoraya ma lagu qoray aada weyn waayahay dhegeysaa boon saaxiibayaa jacayliid ma lagu qoray weliduux ma loo shubay qobna taan ka dabarkiyo mawdhigay siceedahaa jacayliid ma lagu qoray weliduux ma loo shubay dablasaanka dabarkiisiyo mawdhiiday laga jaray hadalkiine ma injiraan isdheen ogin midabkeedu diini ahay laga dhuray halbowda ahaa weligeed mana uso shubay injiraan isdheen ogin midabkeedu diini ahay laga dhuray halbowda ahaa weligeed mana uso shubay labow may sidaan siiyee sidaadayna xoolaha labomay sidaansiiyeen sidaadayna xoolaha mawadaageen ahdalay udhilaalay naqdalay udhiirayn oo mahadhalan weli jidkiisii daayahaa ma beeco lagudnaa ma dhaxantuu taagna makaadaatay dhaehi dhaxantuu taagna makaadaatay dhaehi Thank you. alleleh jacayl dhiigma lagu qoray iyo xaliimo khaliif magool mhm. waayahayadigma ku qorta gaarin gantaaliya hadda sheegaysalaga <laughs> <laughs> yaaba laakiin dhiigkuma qorin mhm. Mhm. xalimo qaliif waxay dhahaysaa jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo muu dheegay feedhaha dhabanada cad laga jaray hadalkiima lagu dhigay allaylehe heestaan eryadeed waxaa iska leh mhm. abwaan hadraabi codkana waa caliimo qaliif cumar magool mhm. isla qisada mhm. ay ku imaaday heestaan waxaa lahaa maaragta xaliimo qaliif baa leh isla qisada iyadaa ku dhacday aada weyn ayadan maaragta qaada heesta galab ka mid ah baa waxaa dhacday qisadii haysaa nooga shekeynayba aada u weyn <laughs> galabta waxaa waaye mm, adiga dhegeystayaashaba nooga sheekey waa rabnaay mm-hmm. marka maalin ka mid a ah maalmaha waxaa dhacay mm-hmm. ayada xaliimo khaliif cumar magool mm-hmm. iyo abwaan hadraawi oo geed hoostiis fadhiya baa ma aragtaay waraaqad waraaqad loo keenay waraaqad xiran oo weliba yani baakadaha hadiyadaha ku xiran mm-hmm. baa loo keenay mm-hmm. warqadii baa waxaa la dhahay waxaa iska leh xaliimo khaliif waa loo dhiibay way furfurtay mm-hmm. dabadeedna waxay aragtay qalin casaan baad moodeysaa meesha inay ku qoran tahay marka dhiig baa ku qoran warqadii qoraalka aad aada weyn macnaha waxaa lagu sawiray loof mee dhahaan ma uwax wax noocaas baa lagu sawiray oo dhiig ah marka ayada laakiin ma muudo waxay u muudaa qalna casaanka ah mm-hmm. qalna casaanka ay muudaan marka waa dhambaal jacayl miya waa dhambaal jacayl waaya ee nin suudaaniis ah baa soo qoray waaya marka markuu hadal tiro badan baa ku qornaa mm-hmm. warqadda mm-hmm. wuxuu ku soo gabagabeeyey xaliimoy ma rumaysanaysaa waraaqadan kuu soo qoray in aan xididadayda mid ka mid ah intaa daloolshay Mm. aada weyn dhiig mm. kugu qoray mm-hmm. jacayl waa dhaafay mm-hmm. isla goobtaas ayaa marka ereyada lagu sameeyey waxaana sameeyey abwaan hadraabijacayl mm-hmm. dhiig ma lagu qoray meeshaasay ka timaada waa hagaag haadaa umahadsan tahay salmaay eh, barnaamijka qaybihiisii dhexe ayaan isla sii maraynaa saaxiibayaal idaacadda kulmiya ayaad dhegdukaysaan barnaamij kale wanaagsanna waad dhegaysanaysaan kaalima sugantaan ku laabanaynaa mhm, waxaan noo soo qabanayaa mawaago dhalaalayba heesoo ku luuqeeyo <laughs> maxamed cali cigaal oo la yidhaahdo sida dhoolka guga hees la yidhaahdo ayaanu soo qabanayaa saaxiib yaal Digital Studio. Adala kadharqaday hareedo ka dhacaya qusulbaha mawdiid dhawaaqo roob la dhaco dhex maaxo alalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante mawdiid dhawaaqo goob la dhaco dheh maaho talalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante waago dhalaalayba ma dhibiceen ma wayda madalaa xalay ubaxa degaha ka dharqaday hareedo darabkii ku yaalba dhalalayba madhibseer mawayda madhala dacaaya jarideeda madagta luqunteeda dhebiga dhaahe jaleeca ibactada halmaame aydiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe adhahaashay quruxdee nabigu iman qalabkii ku yaalba madalaan la jecel yahaa maxalayubaxdasho egahafidiyo kadharqada walaaligaal mhm. ma waaguu dhalaalaybaa ma dhibicseer ma weydaa ma dhallaan la jecel yahaa ma xalay ubax dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedbaa dharabkii ku yaalbaa waayahay mhm. haddee heestaas waxaay qayb ka ahayd dhexdaalka barnaamijka galab wanaagsan aada u weyn mhm. markaan soo qabanaya haddaata markaan barnaamijka fufureen waxaan rabmota barnaamijka wax qaybka ah majaajilo aada weyn galabta waxaa ku wada weliba sheeko qusul badan oo dhexmartay iga sheekeyna bas waa soo dhegeysanayna maya waa soo dhegeysanaynaa dhegeystayaasha iyo waxaa waaye uu kala baxeynaa alla ilahe dhegeysa haboon allahu akabar horta beledka inta danduska maandaahoogis hataa waxaa kusoo xasuusan kii shalay ciyaalaas ku yimid maandaahos waxaa kusoo xasuusan horta aamina kulic daraad ta igu dhigta shey igu qarqarta amaaraab kastoo warantib ani waa igu jaraysiyaan ku dhaha waa igu jarays ada ada igu soo jareyne yaaqayo ah. waxa waaye maanta waawaaynwasoo dhaksada adina meel sacaan ku sugaay an habarteeya ah, lugta ka murgacata kastoo xanuunooso moogidoo ade haa hooya lugta ka dhar wax ka gaara kastoo noo waala duuga duug wacuudu bilaahi minak asbax madow asbax madow fiir wax isku warmaay waxaan ku wili mila miidhagalaada waxaan ku hooyo haddii lugta wax kana habartey aniga habartey ah, iyadoo noolan duuga maano ah, afka allah kumaqo marka intaas afka allah kunaqaan ku dhaha fiir wax isku waxaas yeelaya وحصبر جاي لبك نجس فرح أخا بسوابة فرح يقنيه بسا تهبة يقنيه آه ما يواصل سائد وآذا أشو سائد habartee maqal horta maqal waxaan ka hadlaya waxaan ku waalidka waa laga ducaysta waa ogahay waalidka waa waalidka waa la ixtiraama waalidka waa la ixtiraama waalidku markuu da'daa gaaro hooyadu waa la duubaa kacdaa markay gaadho da'dee ilaahow me lama boqol sano ii gaarta ma duugaa dushalan ku xirnaa maanta markii ana idheesin ebartaa duug shan u duugaa idinkamaa isduuduugtiin waaba kaa shakiya se u duugaa abartee maan duug karanayo anigu eh, hooyadayo la gaadho waan duugnaa afka allah ku habartiin waa duugtiin aabihiinana aabbahay waan duugnaa eedadiinana eedada iyo waan dugnaa habareeraayadii waan dugnaa eh walaalkiinana may walaalka ma duugna xoog bay kuwaas leeyihin ma lama duugo ilmihiinana ma duugna maxaa lama duugayna والله أخلي أخبتين كورنها ها.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 iya abartaa duug ah eh, saanma aniga ah abartaa duuga ba duugaa bilaa ixtiraam adaa eh oo habartiis duugi waa inkaar baad adaa waa lid inkaar oo habartaa duugti walaa cawadduugi eh, eh, eh, kari waaye god inaa ufaanku duuga iyadoo noola ah.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 la noolaa god loo faalaa la duuga may maha caynka war waa yaabayay badi waxaan ku ori gabadha maxay shawax baa maaha dugitaanka waa masaaj masaaje baan ku leeyahay u duugduug u duugee eeg anna wa gacmaha maxaa kaa haysta saa ugu duugduug u duugduug duugduugyarka qaybsamo barban adig kusiiyafaarax murtiile duugis maxaa u taqaanaa adiga duugid maxaa u aqaanaa in qofka la aas in qofka la aaso e sidoo kale wax kale maa u taqaanaa dugista mm-hmm. waa meesha isku fahmi waayeen faarax iyo faada murteeda mm-hmm. hooyo duuguu dhaha iyaduna waxay tiri u duugaa mm-hmm. malaha iyaduna waxay u qaadatay duugistii godka loo qoda la gelinayay isna wuxuu ka waday yani u riixriix oo kale maadaama dadka yeelka inta badan loo riixriixo marka duugista adna ma aqoonin aaska u taqaanaa halele waayahay hadee qaybihii dhexene barnaamijka ah waan isla sii maraynaa kalimaha sugaanta aan kusii soconno waxaanu soo qabanaya dhegeystayaasha mm. hees uu ku luqeeyo mm. fanaan cumar dhuule cumar dhuule mm-hmm, heestan waxaa la dhahaa hodan iyo cilmi heystii hodan iyo cilmi boodhari mm-hmm. waayahay dhegeysa haboon saaxiib cashaqa haween waa horuu caddi soogay daydkii cirshiga nuuraygi caliba soo gadiye cidlalagama iguma ayden way abujeersi kulanni cishku keenaya bagwani kinaare alimgeedomaare idinla tahay aniga way hoogeen hebla markaad tidhaahda soo yuuganaya abu jeerjira goona minid keenaya kalisabuu galabtaba haddii ay kaa tagtay gacanta kaa taagtay nacabee haddii ay kaa tagtay gacanta kaa taagtay haddaad dhimato geeriduu marbay nolosha dhaantaaye nafyay kunta haduu haysata haygunuunu cayndee abjarti eshkikeenaya dagwaaniki maare geedoomariya reemayo seexan kari waayey maxan siban colaad layga rabay sahashadoon daayey naxisabtaku samaymuxuu suniyo bogdaacay maxa sabab aad leedahay darteed ku xoogoogay nin ilaah kiciin kiisaban belaba saaqayne dimasholay badkay waxbana cabkan haw sacabatun qoolka ku sidaae kasanoqon saraariyo ugan waan ku sugayaade abjarsiwa koonani ceshti keenaya bagwaani kimaare karin geedoomara la daawado inuu cadmi ku qancaayo ama idin wax qabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba kasaan soo arkiyo qaararkii mudane hablayo qaxiga sii keyne hate cawsan gofay ama cad gobjee akhayriyo geeriga baajay gardaree maxaanina cabdiyey kaaga go'i waaye afjarti waa koolamine ashti keenaya dagwaani kimaareysan waxay tagtay didda amarkayga inayay abaalkan u galay gudi aqoon weydey inanyay intayda xow tagteen kulmin ee shayga aramidan ihay iyo naxligan jiifka dhaxdayda urugadan badnaate inta nalagahayga niyadaydan aaya xulle agaga ma ilaa waa nooluhu waxu yeelo admiguye manta iga adkaato waqtigu aabba ku noqoye nafsigii albaabada furayba ad yar soo fadhie marka salaabsan doona hadda maysku imaane gashaa wadanku kugu gadootaye inta waa ku daba gambiya gadhna ka yahaye gadaaye waxaad tuunka gura gooriyo ayaa waayahay mm-hmm. waxbaa ka dhacay mm-hmm. cabdulaahiw cumar dhuul wuxuu leeyahay mm-hmm. haddii qurux la daawado mar uun aadmiga ku qancaayo aadowen aniguba qatraan soo arkiyo qaararkii hodane eryada heystay kamid ahayd cumar dhuule ayaa ku luuqaynayay heysta waxaa layidhahdaa hodan iyo cilmi borari gabagabadii aan joognaa saaxiibada barnaamijka waxaan leenahay galab wanaagsan mhm. aad baa u mahadsantihiin la jaanqaadka iyo dhegeysiga barnaamijka iyaga eh, aad iyo mhm. intii u suurtagali weysay inay galabta barnaamijka la socdaan xitaa waa u mahad celinaynaa iyagoo xaafadahooda jooga eh, gabagabada saaxiibada waxaan uga tagnaa mid kamid a kaalimaha suugaanta saaxiibada hadda waa adige maxaad saaxiibada ku macsalaamaynaysaa saaxiibada barnaamijka dhageysanaya uu ugu tagayaa mhm. hees uu ku luqeeyo mhm. muuse ismaaciil qalinle iyo kiinse xaaji aadan ayaa ku wada luqeeyo hees waxaa la dhahaa haygu dhaafin caashaqaguud mhm. ahaan barnaamijkeenii galab wanaagsan heestaas ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal tan iyo kulankeena kan xiga sidaa iyo nabadgelyo geediluuya inta intuu iskaga dhig oo uu ku dhereersaday lamaha ka kala dhacay jacaylka iigu dheede ija geediluya inta intuu iskabadhi oo uu ku dhereersaday lamahaa ka kala dhacay jacaylka iigu dheede markaadiga dhagaadana aw dhibaata liidhi qalbiga dhawaadana oo dhibaata leeyidhi yahay madhuu yahay miyuu habeenku dheer yahay balse waandhadhabeeya dhinacye isku daali dhinacye isku daali in yahay madhuu yahay miyuu habeenku dheer yahay mise waandhadha dhinacye isku daali dhinacye isku daali manigay dhirahay dhegahaygu yaala dhowra tacaashaaba dabaylaha dhegeysta aniga dhibi xareeda ama dhuun casmaraabeed cusqiga dhamay ee hadalkaagu dheera mise wandhadhabaya adaydhe ama talaade ehe adaydhe ama talaade iniyuhu maxa aa dhacay bal inay daweeyaan dhakhtarada cadaad iyo culimada dhammaanteed aan dhexgayno caashaqa